بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii toddobaad ee ka mid ah min kitaab sifati salaati الnabiy salى اllahu عalayh waalih wasalam التأmiin wa jahru اlimaami bihi halkaasaynu ku joognay baan u malay intayna gudagelin dhowr masalo aan baraarujiyo masalada koowaad shalay waxaynu soo marray ruuxa caajiska aan faataxada aqoonin inuu subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah adkaartaas uu akhrinayo iyo wixii la halmaala fuqahadu marka waxay leeyihiin ma aha ujeeddada xadiidkaasu u yimid in aad marba haddaadaan faataxada aqoonin dikrigaa iska wadato od weligaa ku tukato waxaa weeye saacaddaas salaaddu ay ku qabatay xaggana faatixaadan garanaynin dikrigaas haddii kuu fudud yahay ku tuko kadibna faatixada baro wey macnuhu in la barta inay waajib tahay masale khilaaf ku jira ma aha culimmadu muran kama qabaan ruuxa cajamiga ama carabigaa faatixada inuu barto waa waajib waa inuuna ku tukado haddayse dhacda aadda alle inuu maanta ruux soo islaamo sadan islaamka ugu qabannay xoogagu diinta fahansiinay ba salaada duhurna gashay faatixana ma yaqaan salaaddii ma ka tagahayaa maya haddii subxaan allah walxamdulilah ay u fududaato intaasaa loo boobsiin uu ku tukan duhurka casarka intaan la gaadhinna faatixadaa la bari macnahaasuu xadiidku u jeedaa culammaduna ay u ijmaaceen ee ma aha inaad iska wadanayso weligaa subxaan allah faatixana faraha laga qaadi taas marka in la baraarujiyay munaasab tahay arday baa shalay wuxuu yidhi ninka intaa intaa gartay faatixabuu u garan hayaa buuri ruuxii markaa saa subxaan allah alxamdu lilah walaa ilah intaada hadduu qabto faataxaba ka dhib yar buuri faataxa kaba dhib yaro marka loo fiiriyo carabta marka loo eego intaa adkaar ayagu ay qabsan jireen walaa xawla walaa quwata ninka carabka waa odhan jiray subxaan allah alxamdu lilah shay caaday u tahay waxaana diidi jireen laa ilaha illa allah intaasay ka murmahayeen oy ogolayn marka adkaar ayagaa u dhib yar bay ahayd laakiin ninka cajamiga waa laga waxaa laga yaabaa dikrigaas iyo faataxa inay isku soo u dhibaan laakiin dikriga iyo faatixada faatixada ka dheer kana adag way ka adag tahay laakiin toban daqiiqa ruuxa intan lagu bari karaa laakiin faatixo sixideedu waxay qaadanaysaa saacaday qaadan taasi marka waan baraarujinla midda labaad shalay markaynu marayna xadiidkii jaabir inoo dambeeyey wujuubu alqira'a fi siriya baabkii inoo dambeeyey xadiidka u horreeyey oo qaala jaabirun kunaa naqra'u fi الظuhri wاlcasri khalfa اlimaami fi الrakcatayn اluulayayni bifaatixati اlkitaabi wa suuratin wa fi اlأkhrayayni bifaatixati اlkitaab waxaynu soo tilmaannay in alimaam almizi abulxajaaj almizi uu rajaxay xadiidku inuu mawquuf yahay kitaabkan u tiiriyey wuxuu ah tahdiib اlkamaal saxna ma aha waxaan kitaab hadalku wuxuu ku yaallaa tuxfat اlashraaf tuxfat اlashraafka mizi labada kitaab wadaadku uu leeya waaweyn kitaabka loo yaqaano tuxfat اlashraaf ayuu ku yihi waa mawquuf ee ma aha tahdiib اlkamaal ayib tanbiiha saddexaad markaynu maraynay falyandur xadiidkii inoo dambeeyey kaka horeeya man qara'a xarfan xadidka ka horeeya qaala sal lay slam ina almusali yunaaji rabbahu falyandur bima yunaajihi bih damiirkaa bihi waxaan moodayaa sabqulisan inaan u celinay allah allah in loo celiyana munaasab ma ah waa in loo celiyo waxa ilaahay lagu baryahay ama dikriga ama ducada ama qur-aanka la akrinayo falyandur ha eego bimaa yunaajihi illaah bihi bay ka dhigan tahay ilahay wuxuu kula koodahaye ee uu kula faqahaye haska fiirsho atamiinu wa jahru limaami bihi aamiinsiga iyo in imaamku uu la jahro oo markuu wala daaliin yidhaahdo asna aamiin u dhaho aamiin marka hore waa lafdi carabi a mise waa lafdi cibraani ah oo markaa la carabiyeeyey wadaadduhu waa isku maandhaafeen si kastaba noqotee aamiin macnaheedu waxaa weeye ilaahuna aqbal weye istajib ducaana ah weye iyo allow iga aqbal weeye marka in alifka hore la mado ayaana loo badan yahay in la qasriyo amiin la yidhaahdo amiin la yidhaahdo waa lua shaada fi اlcarab lua shaada wey in la dheereeyo lamadaa loo badan yahay aamiin ayb xagga kale waxay u badan yihiin eh, qolyaha lugawiyiinta inay ahayd kelima cibriya oo markaa la carabiyeeyey eray qolyihii reer banu israiil ay isticmaali jireen oo carabtu waagi dambe ay ka qaatay ka dheegatay kadibna ay isticmaaleen weeyaan loo badan yahay macnihiisuna waa sidaa ilaa ywmina haada erayga aamiina baaqi buu ku yahay dadka ahlu kitaabka ah kuwan hadda aynu dhex joogayn nasaarada ah markay baybalka iyo balaayada akhriyaan ayman bay kuleeyihiin markay ducaynhayaan ayman somayda arag ayman bay kuleeyihiin aaminta oo laun sooma aha la yar mxuu ahaayey yar silloon waa aamiinto yaraha silloon marka eraygu halkaasu ka soo jeeda xagga xukumkeeda aamiinta xukumkeeda waa sunno cinda aljumhuur imaamku inuu dhaho ma'muumkuna yidhaahdo waa sunno ee waajib ma aha jumhuur اlculamaa sidaasay qabaan maalig iyo abu xaniife waxay leeyihiin ayagu waxaa loo sunneeyaa ma'muumiinta ku daba tukanaya imaamka basa inay aamiin dhahaan looma sunneeyo imaamku inuu aamiin dhahay dheh waa abu xaniifiya maalig jumhuur ahlicilmina labada kooxood waa laga rabaa hogaamiyaha iyo la ibn xasm asagu wuxuu leeyahay aamintu waa sunna imaamku sunnay u tahay laakiin dadka ku taba tukanaya farad bay ku tahay waajib kama tegi karaan asagoo halkaasuu maray raafido oo shiicada ka tirsan oon islaamka ku maxaabsaday muslimiin aan ahayn ayaa waxay dhaheen aamiin ruuxuu yidhahda salaaddiis way buraysaa soo kafyakaadheeri maaha aamiin ruuxuu yidhahdaa salaadda way buraysaa iyo waa sunno iyo waajib bay kala taagan yihin dadka islamka maxaabsanhayey qaybo ka mid a ah. yani raafidadu muslimiin kama tirsana muslimiin baa lagu sheegaa muslimiin ma aha yaa lagugu khaldin weliga laakiin islaamkii waa waxaa wey tollaan weeyo ninka doona wuu sheegan wax yac ka dhihna ma jiro marka waa tollaan almihim dadka hore muslimiinta wanaagsan waxay isku dhex yaalaan warkoodu sunno iyo waajib sunno iyo waajib bay isku dhex taala ra'yiga maaliga abu xaniifa ma xoog badno waa laga xoog badan yahay ra'yiga maalig abu xaniifa ma xoog badno ra'yiga ibn xasamna tafriiqiisu tafriiq looga horreeye ma aha tafriiq looga horreeyey tasriixaas in la yidhaha kana waa sunno kana waa waajib waa waray daahiriya la yimaadeen sida muuqanaysa had iyo goroo masaa'ilku nina daraf buu istaagi nina gees buu istaagi marka dhexdhexaadkaa wanaagsan haddaan adillo aysan kuu diidin haddii daliilku hawl adag kugu xambaara adaygaasad mari haddii uu kuu fuday waad fududayn laakiin hadday muslimiintu laba dhinac kale istaagaan adilo kada raajxdan aysan haynin meelaha dhexdhexaadka inta badan la iska istaaga bilmunaasaba xanafiyadu inagu shaaficiya somayna dhihin ninkii faataxa ka taga ee akhri'i waaya ama salaadu siriye ha noqoto ama salaad jahriye ha noqotee salaaddiisa waa baailo xanafiye qowl baa jira ay leeyihiin oo ah ninkii akhriya salaaddiisa waa buraysaa man qara'a alfaatixata wara'a alimaami faqad baطla salaatuhu xaniifiya qabtaa waa qowl ayagoo leeyihiin oo weliba rag waaweyn ay ku tageen nimanna ay daciifiyaan oy naqdiyaan innaguna waxaan taagnay ninka akrin waaya way ka buraysaa ninna wuxuu taagan yahay ninka akhriyay ka buraysaa marka waa la kala fogaaday waa la kala fogaaday maalikiyadii xanaabilada dhexdhexaysa yidhahday salaadu siriyey tahayna ha la akhriyo haddaad imaam aad maqlaysana isaga dhegayso yaa u roon soo maaha hadday xanafiya iyo shaaficiye kale istaageen laba gees yaa dhexdhexaadka jooga faatixada marna waa laga tegi marna waa la akrin goormaan akrin markaan imaam aanan dhegaysanayn goormaan ka tegi markaan imaam qur-aankii dhegaysanayo warkaas waa war dhexaadoo fiican adil ana tusaysa intaasan la sii gaadhin ba dhexdhexaadnimadka uma intaa kadib kaana wuxuu ah sala allahu alayh waali wasalam ida intahaa markuu ka dhammaado min qira'ati اlfaatixati faatixada akhrinteeda qaala wuxuu dhihi jiray aamiin allow naga aqbal yajharu biha waa la jahri jiro codka kor buu u qaadi jiray aamiinta ma siraysan jirin wayamudu biha waana taagi jiray bimacnaa wuu madi jire ma gaabin jira aamiin midka dambe asagoo hadde waa kii carad sukun aad dhihi jirteen way dhiba ma laha lakin ka hore aan ka hadlaynaa kalamada haya laga hadlay waa ka hore ayib wa kaana ya'muru nabigu wuxuu fari jiray almuqtadiina kuwa ku dayanhaya isagaa salaada ku xidhay bitamiini aamiinsugu fari jira inay aamiin dhahaan bucayda ta'miin imaami imaamka aamiinsigiisa wax yar kadib bacdoo la taskhiiriyo wey oo bucayda la yihi fayaquul wuxuu suubanu odhan jiray idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin faquuluu waxaad idinku tidhaahdaan aamiin dhaha faina almalaaikata malaaigtu taquul ayadna waay dhihi aamiin ayadna halkaasay ka aaminsanoo waa idin maqlaysa waina alimaama imaamkii idin tujinay yaquulu aamiin isna aamiin buu dhihi waa isku qalandaraysaa marka malaa'igtii imaamkii muslimiintu ku daba tukanhayey intaasaa isku qalandar intiiba ilahay baryaysa allow naga aqballe ilahay waa aqbalaysa waa afuurraxiim waana kariim ah wa fii lafdin lafdi xadiidku uu leeyay waxaa ku yimid wa fii riwaaya ka fiican idaa amana اlimaamu lanno riwaayada hore waa riwaayatu macmar tan dambena waa riwaayatu maalik iyo hayrkii macmar can الzuhri iyo maalik can الzuhri wa fii lafdin riwaayo kale waxaa ku yimid idaa amana اlimaamu imaamku hadduu aaminsado aamin yidhaahdo faaminuu idinkuna aamiin dhaha imaamkaa idinka horayn baa ka muuqata ayib waa haddii fada la yidhaahdo waa fadii caaifada tacqiibka faa'iidinaya saxna mee waa shardiyo weeye hardigay ba gashay idaa amana lma faaminuu ayib marka inaad la bisood la xidhiidhsato oo isla wadaan buu macnuhu keenaya faman waafaa ninkuu waafaqo taamiinu aamiinkiisu ay ku beeganto taamiin almalaaikati malaaigta aamiinteeda ay ku beeganto wa fii lafdin yani waxay iskugu xidhan tahay ufira lahu maa taqadama min dembi ninkay aamiintiisu ku beeganto tii malaa'igta dembigiisa horaa loo dhaafaa saasa iskugu xidhan yahay xadiidka riwaayada hore wa fii lafdin aakhara lafdi kale waxaa ku yimid idaa qaala axadukum fi salaa midkiin hadduu salaada gudaheeda ku yidhaahdo waana lafdigii muslim weeye aamiin uu yidhaahdo wlmalaaikatu fi samaai aamiin malaaigta cirka jirtana aamiin ay dhahdo fawaafaqa uu ku beegma axadumaa midkood alaakhara kii kale gufira lahu waa loo dambi dhaafahayaa maa taqadama wixii horreeyo min dembiha baa loo dhaafi xadiidku waa min xadiid abi hurayra weeye ayb marka lafdigaa hore ee xadiidka uu ku soo bilaabay sheekhu ee wa kaana ya'muru اlmuqtadiina bالta'miini bucayda ta'miin اlimaami fayaquul إida qaala اlimaamu غayr اlmaqdubi calayhim wala اdaliina faquluu aamiin faina اlmalaa'ikata taqulu aamiin waina اlimaama yaquulu aamiin intaa hore wadaaddaa waxay yidhaahdaan waxaa la tafaruday macmar macmar baa la gooni noqday macmar ibnu raashid abu curwat alyamani can الzuhriy ayib can abi salma wa saciid bn musayib can abi hurayra sida wa xadidku asalkiis waad garanaysaan fi saxiix muslim wa fi saxix bukhari wagayrihima marka daara qudni oo nin qodqod badan ah yaa cilalkiisa mujaladka sideedaad toddobaatan iyo cafwan siddeetan iyo toddobo safxada ah mujaladka sideedaad toddobaatan iyo siddeetan iyo toddobo iyo qolyo mucaasiriin oo dambe waxay leeyihiin lafdigaa maxfuud ma aha macmar can الzuhri wuxuu khilaafay jamaaca min kibaari talaamiid الzuhri rag waaweyn oo asaga la-aynia ama la xifdia ama ka xifdi badan mararka qaarkood marka zuhri la maraya macmar nin dhaqaajin kara waa adag taha meelo badan baa lagu riixi karaa laakiin riwaayaة macmar can الzuhri waa min aصaxi alaxaadiiث wariwaayaat bay ku jirtaa bal huwa min axfad الnaas axfad الnaasi lxadiiث الzuhri baa lagu tiriya cinda bacض اأma wadaadana maalik bay ka rajaxaan si kastaba noqotee macmar can الzuhri can saciid musayib wa abi slma can abi hurayra asagaa lafdigan la yimid bay dheheen xufaadda intooda kale waxay ku wariyaan idaa amana alimaamu faaminu iyo wixii la halmaala in la yidhaahdo idaa qaala imaamu hayr اlmaqdubi calayhim faquluu aamiin eh, waina almalaaika taqulu aamiin waina alimaama yaqulu aamiin waa min eh, zawaaidi macmar calaa eh, talaamiid zuhri sidaasay dhahaanoo waa waxay ku xukumeen wahmi buu ku xukumay daara qudni sida laakiin saxda ah waa inuu xadiidku saxiix yahay ayb sidaa darteed اxtaja bihi النasaaئiyu riwaayada macmar baan ka hadlay kama hadlay xadidka asalkiisa saxiixan ku jira riwaayada macmar baan ka hadlaya ee lagu sheegay wahmiga اxtaja bihi النasaaئiyu wuxuu nasaa-i ku xujaysto sunankiisa suqraha ana siday xufaadu caddeeyeen xaafid bn xajar iyo dahabi iyo caddeeyeen waa صaxiixu cindahu bal nasaa-i waxaa lagu tiriyaa min almutacanitiin ragga madaxa adag ee waxyarxdii ku daciifiya hadduu ka ursado ibn xibbaan baa saxiixiyey riwaayada macmar ibn khusayma wa cabdilxaq alishbiili wa kadalika alxaafid ibn xajar fii nataa'ij alafkaar fii takhriiji xadiid adkar mujalladka labaad soddon iyo toddoba safxada ah wuu ka hadlay wuuna takhriijiya wabittaali riwaayaat aan macmar ahayn oo lafdigu uu ku yihin baa jira min ariiqi malik can abizinaad can ilacraj can abi hurayra iyo meelo kaleba marka xadiidku waa sugan yahay ida qaala axadukum fi salaati aamiin fain almalaaika taqulu aamiin meelo badan ba ku yimaadaa xadiidka abu hurayra marka la soo gebagabeeyo lafdiga macmar lagu duray riwaayaadkiisa kale ay ku sugnaatay riwaayaadka baabku yimid ag idaa ama alimaamu ammanat almalaa'ika faaminuu lafdiga bukhaari baa fi kitaab اducaa lafdi kale uu leeyahy idaa ama alqaari oo imaamka faaminuu faina almalaaika taqulu aamiin wa fii riwaaya fa ina almalaaikata tuaminu marka maxaa udhexeeya wax udhexeeya ma jiraan ayib ninkii ficil ka cabiray ninkii ka cabiray muxuu ahaa aamiin ism ficilka ka cabiray ma waxaa udhexeeya fari fari uma dhexeeyo marka waxaa wey xoogow yar waxaa ku jira madaxa tiirin baa ku jirta mooyeen riwaayada macmar waa biyo kama dhabcaan way sugan tahay waxaa intaa dheer macnaha xadiidka oo ah ninka aamiintiisu ay ku beeganto aamiinta malaa'igta dembigiisi horaa loo dhaafaa sidaas xadiidku ku yimid riwaayo aan sugnayn inkastoo mundir uu saxiixiyo waxay ku dartay ma ufira lahu maa taqadama min danbihi wama taahar wamaa taahar haddii sidaa la yidhaahdo sakaairtaa lagu xambaari markaa ayib iyo kabairtu meesha soo geli maayaan laakiin riwaayada wamaa taahara cinda akar اxufaad waa shaada munkara daciifa oon la aqbalaynin macnaha marka muwaafaqada yay ku kala tageen fuqahadu ninkay ku beeganto ama waafaqdo aamintiisu aaminta malaa'igta maxaa looga jeedaa maxaa laga wadaa ibnu xibbaan asagoo tafsiir hariibu la yimid fi saxiix wuxuuna yidhi waxaa weeye malaa'igtu aamiin markay leedahay aamiin daacada oon cudur qabin oon riyo iyo halagaa sheego iyo isla weynan midna aan ku jirin bay malaa'igtu aamiin dhahdaa ninka isagoo tukanaya keligii ama imaam daba taagan si daacada oo ha lagaa sheego iyo ha lagu arko iyo isla weyna midna aysan ku jirin iyo kibir aamiin u yidhaahdo oo malaa'igta ka shabaa xagga ficilka iyo dhaqanka iyo iimaan wanaagga waa laga aqbali baa loo jeedaa culamadu inta waxay leey sidaa ma aha xadiidkaaba diidaya malaa'igta aamiin dhihi baa idinkuna aamiin dhaha codkiina codka ha ku beegmo wey waxa laga hadlaayo ee ma aha siday malaigtu saafi u yihin ninkii saafi u noqda hawsha ayaaba awoodaba ayib marka ibn xibaan isagoo qaabkaas waa awlay laakiin qaabkaasi waa ayr aahir waa ayru aahir ayib wa fi xadiiin aakhar xadiid kale waxaa ku yimid faquluu dhaha waa xadii abi musa alashcari kan dambe eeadi aakhar ka horna waa xadii abi hurayra faquluu dhaha waxaa ka horey waidaa qaala alimaamu hayr اlmaqdubi calayhim faquluu aamiin faquluu aamiin saasuu iskugu xidhan yahy xadiidku faquluu waxaa tiraa aamin dha yujibkum اllah allah idin aqbali allah idinka ajiibi wa kaana yaquulu wuxuu kaloo nabigu odhan jiray maa xasadatkum اlyahuudu yahuud idinkumaysan xasdin calىa shayin shay maa xasadadkum inta idinku xasaday ee idinku kamatay cala asalaami salaama naqsiga aad salaamaysaan assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam ufshu salaama baynakum ilaahay waa salaam nabaduu jecel yahay salaanta faafiya way necab yihiin ayib iyo wa tamiini aaminsiga markaad qur-aanka akhriyaan faatixa dhamaysan aamin aad leedihiin khalfa alimaami imaamka gadaashiisa riwaayo kale oo xadiid kale tilmaantay afar shay bay yuhuud idinku xasaday aad iyo aad idinku xasadaan labadan hadda meesha lagu sheegay iyo salaada jumcada salaada jumcada ilaahay inuu idin waafajiyo oo idinka dhigay ciid idinka dhigay ciid اlcusbuuc ila barhkood yuhuuddu yuhuuddu ayagu sabti bay yaa ciid usbuuc ah nasaarana waa aragteen waxaa u ah eh, eh, axadda axadda u ah sidaasay marka waxyaaba badan oo khayraad oo khasaa'is oo ayagu ay ka dhumeen oo ilaahay muslimiinta uu ku hadiyeeyey yay aad ummadda uga xasdaan oo saddexdaa ka mid yahay mid afraad baa jirta laakin waa laqsana ayib idan marka haddiiba yuhuud inagu xasdayso waxaa weeye waa shay khayr badane ha la badiyo ninkii marka yidhi haddaad tidaa salaadii baa buraysa soo yuhuud dhaqankeed ma laha juud buu ushaqaynaya annaga nooma shaqaynayo qiraa'atuhu sala allahu alayh waali wasalam bacda alfaatixati wuxuu baab yahay nabigu qaabka ila waxaanu sooynay kitaabka wuxuu ku saabsan yahay qaabku nabigu u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigu markuu faatixada akhriyey qur-aanka u akhriyi jiray kadib muxuu ahaa uma intaa kadib kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi waali wasalama yaqra'u sheekhu kitaabka mar walba uu soo gaaro salliga nabiga waxaa u qoran sala allahu calayhi wasalam keliya u qoran marka aalka in lagu daraana wanaagsan bal bacdu ahli cilmi waxay aalka in laga reebo salliga nebi maxamed waa bidco axaadiista timid ee dhan nabiga lagu salliya ka hadashay aalkiisi ma aysan ka reebin aalkii nabiga adna ka reebin iska soo gaabsadaa doonto waxaa tiraa sala allahu alayhi waali wasalam laakiin nabiga keliya ku gooniyeel saad bidcadaa la sheego oga badbaada markaasi bidco noqoto haddii kale meel farta la muran ka joogo muran la u bax muran la-aanta u bax saxaro qodher baa la iskaga tiraa wey uma kaana salى اllahu alيه wasalam yaqra wuxuu akhriyi jiray bacda alfaatixati faatixada kadib suuratan suurad buu akhriyi jiray hayraha oon faatixo ahay wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu yuiiluhaa kii dheereeya suuraddaasi axyaanan mararka qaarkood wa yaqsiruhaa waa gaabin jiray axyaanan mararka qaarkood marna suurad gaaban buu dooran jiray marna suurad dheer kolba salaadu qaabkay tahay muxuu u gaabin licaaridi safarin safar soo banbaxay awgii oo kale musaafir baa waa degdegaysaa waa daalan safarku mogta isagaa cadaab iska ah dheer iyo qur loo fahmaysto inaadan ka gaadhin baba laga yaabaa ama aad ka degdegayso licaaridi safarin safar yimid ama soo dariyey awgi inuu qur u gaabiya qiraa'adii faataxadii suuradii ka dambaysa laga hadlaaya aw sucaalin ama qufac qufac iyo riiraxyo aw maradin ama xanuun ku yimid nabigu markuu tukanay salaatulilki wii la halmaala aw bukaai sabiyin ama ilmo yar oohintii u malay uu u gaabiya salaadii isagoo cishaha tukan ama subaxa tukan ama maqrib tukan baa laga yaba in nabigu inuu maqlo rabay inuu salaada dheereeyo haweenay la tukanaysay iyo dumar bay la tukan jiray qaybta dambe yuu nabigu wuxuu leeyahay hooyooyinku marka carruurtoodina ha aadeen ilahayna ha caabudeen labadii maslaxa la jamciyo raxiim buu ahaa kamaa qaala anas anas u yidhi radi allahu tacaala canhu jawaza wuu gaabsaday wuu gaabiyey sal اllahu alayh ali wasalam daata yowmin fi اlfajri salaadii fajr tukadkeediibuu soo gaabiyey ay fii qira'ati اlfajri buu ujeedaa macnuhu jawaz ay qasara qur-aankiibuu urursho oo gaabsho wey qira'adii u raba inuu dheereeyo uu sii daayo oo uu fidiyo yuu ururiyey wa fii xadiiثin aakhar xadiid kale waxaa ku yimid xadiidkaada kale waa xadiiثu abi saciid اlkhudri ama waa xadiiثu bara ibn caazib labada man labadu waa ku yimaadaan salla subxa salaadii subaxuu nabigu tukaday faqara wuxuu akriyey yani wuu galay wey faqara wuxuu akriyey biaqsari suuratayni labadii suuradu u gaabnaa fi lqur'aani qur-aanka qur-aanka labadii suurad ugagaabnaa buu akriyey wey labada suurada u gaaba qur-aanka ya in acطanani qulwal mise in acطanani bramnas wal casri baa ka sii gaaban miya ay faqara wuxuu akriyey biaksari suuratayni fi lqur'aan labada suuradoo qur-aanka ugu gaabnaabu akriyey xadiidka hore abi saciid haddii laga dhigo oo macnahan isagoo ku yimid oo lafdiga asagoo iska leh sanadkiisa abu haaruun alcabdi baa ku jira sheekuna ma baraarujin waa nin daciifoo matruuqa cinda ahli اxadiid abi haaruun alcabdi baa ku jira waana nin matruuq ah ama waxaana soo saara haddee abu daud ibn abi daud fi masaaxibi cabdirazaq iyo ibn abi shaybiya soo saara kan bara ibnu caazib isagu sanadkiisu waxaad moodaa waa roon yahay wuu roon yahay isagu ayib oo isagu laftigiisu wuxuu ahaa bina rasuul lahi rasuul اllahi sal lay slam biaqsari suuratayni fi lmufasali subaca labada suuradoo u gagaabnayd buu nabigu nagu tujiyey salaad subax ayib marka mufasalna wuxuu ka bilowdaa sida raajix suuratu qaaf ilaa birabinaas suuratu qaaf ilaa birabinaas wadaadana suurat alxujuraat laa tuqadim ilaa birabinaas bay ka dhigeen adigu ku kaasa faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ila xadidka hore u laabtay intan dambe wuu dhex geliyey inta wa fii xadiiin aakharo xadidka abi saciid ah ee dacfiga ku jira sanadkiisu iyo xadiidkii bara ibnu caazib yuu dhex geshay xadiidkii hore ayib jawaza sal la alay slam wuxuu gaabiyey daata ywmi maalin maalmaha ka mida ah fi lfajri salaaddii fajarka qur-aankeedii buu gaabay subaxa weeye faqiila waxaa laydhi bu iskugu xidhan yahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow lima jawazta maxaad qiraada u gaabisoo ururis qaala wuxuu yidhi samictu bukaa'a sabiyin ilmo yar oohintii baan maqlay fadanantu waxaan maleeyey anna ummahu hooyadii macanaa tusalli inaynala tukanayso hooyadii inaynala tukan baan maleeyey ilan hooyadii hadday la joogto muusan hooyadiiba aamusin lahayd ilmaha dhadhadhada ku haya ee wax la hadlay uusan jirin hooyadii inay aniga daba taagan tahay baa nabiga u qaatay ila tukanayso fa aradtu waxaan doonay an ufriga lahu inaan u kanshaladneeyo ummahu hooyadii hooyadii inaan usii daan nabigu damcaybu hooyadii inay u tagto oon salaadda u gaabiyaan damc xadiidkuna dambana marka hadda laftigiis aan hayno horaanna uu ka soo bilaabay sheekhu jawaza daata ywmin fii ywmi اlfajri waa xadiiu anas xadii anas wey ayb wa kaana idan waxaa laga qaatay oo fuqahadu ka qaateen intan ha sheekhu inoo sheegay inuu mar nabigu suurad dheer raacin jiray faatixda warcad wey inuu mar gaabin jiray hawl jirta danta ee xaaje iyo muraad yimid awgii asna waa warcado muran ma laha waxay ka qaateen rabay oo go-aansa inaad dheerayso mararka qaarkood aad u gaabin karto hawl kugu soo kordhay xaggana aad u dheerayn karto qiyaasulcagsi weeye hawl kale bimacnaa adoo rukuucay baad wadaaddo soo defdefla maqashay marka waxaad tidhi rukuucdaa kugu soo gaadhaane bal subxaan allah baa sii wada subuuxun quduusin hawlihii la akhriyi jiray iyo baad sii dheeraysa qaradkaa iyo salaada dhaawici mahayo milicsi aad milicsatay ilaa hayrillaahina ma aho shirki ma aha iyo khayr iyo muslimiin aad khayr la doontay weeye aduguna lagaa tawaabin haddii nabigu uu sidaa yeelay annaga maxaadna moodaa wey fahamkii saxaabadana ku dar ragcadda koobaad ee duhurka nabigu aad buu u dheerayn jiray buu hi saxaabadu yidhaahdeen waxaanan u malaynaynaabaydh inuu nabigu rabay dadka soo weysanhay iyo ninka masuush ku yardaha iyo midka waswaaska qaba iyo kulli inay soo gaadhaan ragcadda hore oo qiraa'adda u dheeraynhay ayib marka fahamka saxaabada iyo xadiidkan oon khilaafucasi qiyaasulcagsi ka qaadanayno waxay keenhayaan wax dhibaynaysan lahayn bacdu shawaafic baa isku dhiba qadiyadda oo shirki ku dhoweeya asqar ah mutaahiriintooda laakiin sax ma ah laakiin imaam nawowi iyo waar aad bay u naqdiyeen waxay dhahan hawsha waxba kama jiraan ayib fuqahado in badanoo kamid ah mogta mutuunta mujaradada iyo waqiila waqaala ay inta badan ku mashquulaan laakiin waxaa fiican faqiih xaggana xadiidka yaqaana fiqigana ku roon wadaadkood uusan fiqiga ku roonayn xadiidka yaqaanana ma khayr badno hadduu marka fiqiga bese yaqaana ma khayr badno waxaa khayr badan ninka labadaba isku daray lan ma kala maarmaan ma kala maarmaan wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray nabg sal l slam mararka qaarkood innii anugu la adkhulu fi salaa salaadaan geli wa ana uriidu anoo doonahaya iaalata inaan dheereeyo oon fidiyo fa asmacu waxaan maqli bukaaa asabiyi ilma daa'ima ooynti faatajawazu fii salaatii salaadaydii baan soo gaabsan qiraa'adeedii iyo rukuucdii dheerayd iyo sujuuddii iyo ictidaalkii aan ugu talagalay inuu qiraa'ada iyo qiyaamka ku beegnaado saa maxaan u yeeli mimaa aclamu kaan ogahay dartii oo min shiddati wajdi ummihi min bukaa'ihi min shiddati wajdi ummihi wajdi waa xusni bay ka dhigan tahay min shiddati wajdi ummihi hooyadii walbahaarkeeda daraanshihiisaan ogahay ay min bukaa'ihi oo intiisa ka oyeyso hooyad mogtago beerkaa lulanhaya ilmihii oodhaoodhaya oo caga fidlaynhaya meelna ay kaga soo tagtay waa waalid wax dhalay beerkaa ruxanaya marka inaad tiraado waa hawlo adduunya wey ha u bixinay daba taagnoo gabadh yahay qur-aan baan akhriya dhaqaaqin ma ilahi wax ka weyn baa jira hawshaas lama ogolo hawshaa lama ogolo ayib gabadhu ilahay wayba usoo go wayba ka soo tagtay ilmihii aduguna ha cadaabihe waxaad yeeshaa hawshan u fududee jamaacada ha nacsiini haddaad gabadh ilmaha ka soo tagtay ee wax ka reeba weyda ee jamacada islaamka la soo tago ama wadaadka muraadka lahaa ee dameerxaaba kala taagnaa ama meel un u caraaba oo tuulo kusii dheelmado ama inuu sakshin tirii ka afuro doonhay aad salaada ku dheerayso salaad danbe jamaacad danba waa nachayaa marka dadka in lagu dira khayraadka ma khayraadka dadka lagu dira ma aha mimaa aclamkaan ogay dartii u gaabin min shiddati wajdi ummihi ay min shiddati xusni ummihi ama daraasho anaga hooyadii walbahaarkeeda inuu markaasi kor dhahayo min bukaai oointiisa aggeeda ayb ama min ajli bukaahi ilmaha yarka oointiisa wa kaana yabtadiu min awali suura markuu nabigu suurad akrinaya faataxa raacinayo suuradda bilowgeedu ka bilaabi jiray wa yukamiluhaa ama wa yukmiluhaa labadaba kamala iyo akmala labadaba ka keentadae kuu taalla fii aglabi axwaalihi intiisa badan inta badan nabigu suuraddu waa bilaabi uuna dhammayn jiray ayb wayaquul wuxuuna odhan jiray nabigu ucطuu siiya kulla suuratin suurad kasta ood akhrinaysaan oo faataxa raacaysa xadahaa dheefteedii siiya oo min arukuuci oga dheefa iyo wasujuudi sujuuda bimacnaa suurad walba dhammeeya ragcadna siiya wey macnuhu suurad walba ragcadha la siiyo wey yaan suuraddii loo qaybinin laba ragcadood markaan suurad dhammaystiro ragca ku tukado sujuud iyo rukuuc yeelato marka haddana suurad akriyo oon ragca ku tukado maxay yeelatay sujuud iyo rukuuc idan suurad walba iyo sidaa isu raaciya waa mustaxab wey amarka ku yimid ucطuu kula suuratin xadaha min الrukuuci wasujuud waa amru istixbaabin wa nadbin ee maaha amru wujuub waa waajib maahe waa sunno wanaagsan inaad suuradda kala gogoyso way kuu bannaan tahay inaad dhaxda ka bilowdo way kuu bannaan tahay inaad aakhirka ka qabato waa kuu bannaan tahay in aad hal suurad laba ragcood ku tukato waa kuu banaantahay inaad haaf iyo haaf ka dhigto waa banaantahay laakiin sida fiican waxaa weeye ee ammaanan ee mustaxabka ah inaad suurad buuxda ku tukato ragcaddiiba sidaa uu xadiidku ka hadlaayo walidaa ayuu xadiidkan ku dhagay alimaam maxamed nasr almarwasi fii qiyaami lleyl wuxuuna baabaystay inay karaahiyo tahay suuradda in la kala gooyo wuxuuna baabaystay baabu karaahiyati taqdiic suura suuradda in la kala jajaro loo qayba ragcaadka waa karaahiyo wاljamci bayna الsuwari fii ragcatin iyo in hal ragcad laiskugu geeyo suurado badan laiskugu geeyana waa karaaho asaga halkaasuu maray ibn اlqayim fii zaad اlmacaad asagu wuxuu yidhi ama qiraaءaةu awaakhir الsuwari wa awsaiha falam yuxfad can الnabiy sal lay slam bu zaadka mujaladka koobaad laba boqol iyo sideed in suuradaha aakhirkooda la akriyo aamana rasuul laga soo qabto sidii wadaad goday dadka tujin jira aamana rasul aan u bixin waagi dambe salaada maqribka iyo cishaha iyo amada rasuul muu ka bilaabahaya wadaad cabdullah cabdikariin u ahaa aminkan wunoo iyagu joogaa baa layidhi masaajidka godayba imaamka ahaa marka magaciisa in macalli khaalib la odhan jira ma laakiin waagida waxaa lagu dhejiyey amana rasuul baa lagu dhejiyey maxaa diri sheekh low anzalaada aad u garan maayo amana rasuultan baa horta <laughs> marka waxaa weeye ibnqayas wuxuu yihi akhiru suura in la akriyo ama wasadkeeda la akriyo nabi maxamed lagama xifdiyin waa laga xifdiyey siduu imaamku sheegay ma aha way nabiga ka sugan tahay laakiin sida badan ee mustaxabka sida hore wey waxaa isdiiday laakiin in la yidhaahdo sidaaka sidaas in ragcad walba suurad la siiyo waa mustaxab la garay mustaxabka waxaa ka soo horjeeda jawaaz haddaad tidhahda karaaha ka horjeedo oo siduu ibnnasr almarwasi maray ah khatar wey maxaa yeelay cibaado iyo karaaha ma kulmaan shayga cibaadada ah inuu waajib noqdo iyo inuu mustaxab noqdo labada mid un marka waxaa ku dhibi alcibaadatu laa tujaamicu اlkaraaha ay dhahin fuqahadu laakiin waxaa baxdi ku jiraa hal ilcibaadatu tujaamicu اljawaaza cibaado iyo shay banaani ma kulmaan ishkaal baa ku jira labadaa qadiyadood midda hore muran kama qabo oo hadda culays kuma hayso cibaadiya karaaha inaysan kulmaynin laakiin tan dambe ah shaygu waa bannaan yahay oo mustaxab ma aha waana cibaado wadaadu ma isqabanaysaa idinku soo baadha wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku yimid likulli suuratin suurad kasta waxaa u ahaaday racatun ragcad bay suurad walba ragcad ha la siiyo bimacnaa suuraddii dhammaystir ragcadeedii sujuuddeedii qiyaamkeedii mxuusiiya rukuucdeedi wa kaana wuxuu aha sal اllahu alayه wasalam taaratan mararka qaarkood yuqasimuhaa fii racatayn yuqasimuhaa suuraddii kii u qaybiyu ahaa fii racatayn laba ragcadood buu kala gelin jiray haaf buu ragcadda kore ku akrin haafna ragcadda labaad sida uu nabigu yeelay suuraة اlacraaf suuraة اlacraaf buu u kala goyey salaad maqrib maqribkii labadii ragcadood hore ee lagu akhrin jiray qur-aanka iyo faatixada la gelin jiray ayuu nabigu acraaf laba u kala gooyey meeshii nabi maxamed acraaf ku tukaday maxaad u malay isku maqriba ma nihin baan u malay maqribkeenna wax yar buu ku tagahayaa wax yar buu ku dhaqaaqi nebi maxamed oo qur-aanka tartiibinhaya oo midaaminhaya sidii ilaahay jecelna u akrinhaya acraaf oo artay intay la egtaa lixda libaax bay ku jirta soomaa mise way ka madhnay lixda libaax bay ku jirtaa ayib idan marka waxaa weeyaan waa uun saacad wax ku dhow nabigu inu akrinayn baan malay ayib wa taarata mararka xadiidka caaishaad garanaysaan fi nasaa-i ku yimid wa taarata mararka qaarkoodna yuciiduha suuraddii buu soo celin jiray kullahaa dhammaanteed fi اrakcati الثaaniyati ragcaddii labaad suuraddii uu hore ku akhriyey ragcaddii koobaad buu mar labaad ku celin jiray hawshu marka ma aha sidii saxaabigii safaan ibnu mucail islaantiisa ku yidhi haygaga tukani qur-aanka yar baan ka aqana intaan anunbaa ku tukanay adoo haygaga tukani waa kii ku dila adixaaskiisa in hadda ka hor in badan ka soo sheekayn wuxuu qaad saxaabigu inta asaga u haysta haddii islaantu kaga tukato inay ka gubanayso marka wuxuu gabadhya waxaa yidhi qur-aan kala baro intan anugu aan yaallaha ku bartay iga leexo ayib marka ragcaddii hore suuraddaad ku tukatay baa tan dambaad ku tukan kartaa dhib ma laha kama facala fi salaaة اlfajri bisuuraةi zalzla idaa zulzilad buu nabigu xilli uu safar ahaa yuu ku tukaday ragcaddi koobaadna ku akri tii labaadna ku akri bacd اlfaatixa ayib min xadiidi mucaad ibn cabdillahi اljuhani waad garanaysa wa kaana axyaana mararka qaarkood nabigu wuxuu salى اllahu alayh ali wasalam yajmacu kii kulmiya fi اrakcati اlwaaxidati ragcad keliya gudaheed wuxuu iskugu keeni jiray bayna suuratayn aw akara laba suuradood iyo ka badan buu hal ragcad gelin jiray mararka qaarkood suuradan gagaaban ee juska camoo kale waxaa laga yaabaa inaad shan iyo afar gelin karto ila qaybta dambe haddaad qabato ama meesha dhexe way gelahayaan haddaad salaatuleyl tukanaysana haddii quraan dhabbaaba gela kii xudayfo nabi maxamed baan yaan salaatuleyl lasoo soo daba istaagay baqaruu bilaabay waxaan isdhibul markuu marhayo boqol aayadood buu nabigu rukuuci doonaa wuu socday ilaa uu dhameeyey baqara markaasaan adhi markuu dhammeeyey buu rukuuci doonaa haddana annisaabu bilaabay wuu dhammeeyey nabigu sida masxafka ugu qoran oon habeenkaa uma soconin baqara nisaabu ku xijiyey haddana markaasaan had nabigu waa daashay hadduu rukuuci doonaa alcimraw ku noqdo haddana bilaabay waa dhammeeyey ayb marka waxaa weeye iskadaa kuwa yaryara waxaa weeye qur-aanka waaya nabigu sidaa yeeli jiray ragco waaxida ku kulminaya waqad kaana wuxuu ahaa rajulu min alansaar nin ansaareed wuxuu ahaa yaumuhum kii dujiya muslimiinta qaarkood fii masjidi qubaa masjidka quba ee hadda madiina ku yeelada garanaysaan ee markaad cumraysataan ama la xajiya aad booqataan masjidkaasuu ku tujin jiray wa kaana ninka ansaareed wuxuu ahaa kulama اftataxa suuratan yaqra'u biha lahum fi الsalaaة mima yaqra'u bihi اftataxa biqul huwa اllahu axad wa kaana wuxuu ah ninka ansaarada imaamka ah kulama اftataxa suuratan mar walba suurad uu bilaabo yaqra'u biha uu akhrinhaya lahum ayaga fi salaada ugu oo mimaa qur-aankay ka mida bihi uu akhrin jiray ama uu salaadda ku akhrinayo iftataxa bihi wuxuu la oo raacin suuraddaas biqul huwa allahu axad faatixu akhriy suurad kaluu akhrin intaasoo inuu ku dejista ma ahayn qulwalluu ku xidhahayaa wuu ku gunaanadahayaa ayib xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo uu ka baxo minha min suurati اlkhlaas uma yaqra'u haddana wuxuu akhrin suuratan ukhraa macaha suurad kaloo haddana akhrinhayaa oo raacinaya wa kaana yasnacu daalika saasuu samayn jiray kulli ragca ragcad walba oo salaada uu tukanaya saasuu samayn jiray hadduu faataxa akhriyo qulwalu akhrin ama suurad kaluu akhrin kii qulwa la raaciyo wey ma daynhaya marka ama faataxada hala cidbiyo qulwal ha raaciyo ama suurad intuu raaciya ah qulwalla ha ku khatimo sida hadda ka muuqatana waxaa weeye inuu faatax akhrin jiray kadibna suurad raacin jiray kadibna qulwalla raacin jiray mararka qaarkoodna uu xataa qulwallaha suurad ka sii dambaysiin jiray fakallamahu asxaabuhu jamaacadii masaajidka la hadashay waxaa la yidhi waxaad yila wadaadow hawshan suuragal mee maxaa qulwalla ku daba dhiga oo qur-aanka oga maagta ninkii wuxuu yihi qulwalla qur-aanka ka saarin anigana wuxuu ihi muxuu ahaayey muraadka iyo cuntada hayga qadin ayib fakallamhu asxaabu asxaabtiisi baa la hadashay faqaaluu waxay innaka adugu taftatixu bihadii suura suuraddan aad ku bilaabi ood ku furfuran qiraa'ada bacda alfaatixa uma intaa kadib laa taraa ma arkaysoo ma aaminsanid oo kuma qanacsanid annahaa ayadu qulwallaa tujziu canka inay kaa gudayso xataa taqra'a biukhra ilaa suurad labaad ku la hor khulwalla kugu filan hadday faataxa raacdo ama iska daa mid kale soo qaado ee hawshan kale naga jooji waxay dhaheen fa ima an taqra'a biha inaad qulwalla ku gaabsato wa ima an tadaca inaad ka tagto wax u dhexeeya ma jiro wa taqra'a biukhraa aad suurad kale akhrido laba mid umiyeel bay dhaheen ama qulwalla markaad akhrido ku gaabsa iyada ama qulwalle iska daayo suurad kale akhri saana ku tuko fa qaala wuxuu uhi ma ana bitaarikiha anuu nin daynhaya ma ihi buuri go-aan baan gaadhay mana daynhaye laba idinkaa u doorle inaan sidaa idinku tujiyo inaadan ka tago hawsha way adkaata in axbabtu haddaad jeclaataan ana ummakum inaan idin tujiyo bidaalika sidaa aad igu aragteen facaltu waan yeeli imaan baan saa ku ahaan wain karitum haddaad kohosateen sida aan wado taraktukum waa idinka tegi buui ila kara hadday timaaddo mogta imamku salaadii khatar baa gelayse oo xadiidka sunankaad garanaysaan qolyahan salaadooda la aqbalin waxaa ka mid a imaam ummadda tujinhayo oo meesha qasbanhaya asagoo aan raalli laga ahayn ayib tafsiilkiisa fiqigiisana marka laad soo martin hadda haddii may khusayso waa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu reer qube ah yarawna kuwa aaminsan annahu saxaabigan min afdalihim ninka u qiimo badan inuu yahay ama raggooda u qiimo badan uu ku jiro salaaduna ninka u fiican baa loo qooriyaa ilaahay baa la hortaagan yahay waa cibaado culus dadka la tuunsay rabbi inuu ka aqbali baashan ay toosinhayaan allana u dhow baa la hormariyaa wa min ama makhadka xikmada maqsadka asagae hadda xadiidka ka cad ku cad baan u jeedaa ama fuqahadu ay caddeeyeen axaadiid kalena ku yimid bay fuqahadu u yidhaahdeen salaadulfaasiq asixi mayso in lagu daba tukado imaamatulfaasiq baan u jeedaa faasiq inuu imaam kuu noqday iyo mubtadic ma ansaxayso maxaa yeelay ninka mubtadic ayaa faasiqu waxay mutaan in la bahdilo la daraabo manaasibta iyo meelaha sharafta laga fogeeyo meesha inagu meeqaan iyo magacba inoo lahayd ilaahay ku hortaagna haddaan kii inoogu lita ku ricino soo ma aha ka rogo laba saar wey waa isma waxaan is lahayn nin loo saaxiibo lagu caana shubay xagga min allahi saa inagu aaminsan nahay inaan keensannaa la rabay kii aan waa faasiq waa mooryaan waa mubtadi baan ku riixinay suu alla rabay si aan baan samayna marka siday shareecadu dunaysaan ka hayn baanu yeelnay wa karihuu waxayna kahadeen an yaummahum inuu tujiyo hayruhu midaan axadaan isaga ka ahay warwadaan noogu roono raggaan jecelaha qulwallon baan yaraha dhibsannay maa qulwal dhegadiisa yeeli maayo falamaa aataahum الnabiyu qulwallona maysan dhibsanina qaabka u laasimahayo ee u joogteen hayay yar diidan yihin waxay ka baqeen meesha bidca ka soo booto falama aataahum اnabiy markuu nabigu u yimid akhbaruuhu اkhabara yani markuu nabigu soo hijroodo wey maka ka yimid inta hore lasii joogay quba ee weli masjidka nebi maxamed aan la asaasin akhbaruuhu khabara warkii bay u sheeg nab allow nin waxaa jira qaabkaa noo tujiya faqaala wuxu uhi yaa fulan hebelow maa yamnacuka maxaa kuu dida an tafcala inaad yeesho maa yaamuruka bihi asxaabuka saaxiibbada jamaacada masjidka ama mawlaca hawshay ku fareen inaad yeesho maxaa kuu diido kaa hortaagan waa su'aal koobaad tii labaad wamaa maxaa kugu xambaaraya kugu dirqinaya calaa lusuumi hadihi suura suuradda inaad laasimtood joogtayso fii kulli ragcatin ragcad walba faqaalu nabi alla wargaaban maku siiya inii uxiba nab illa waan jeclahay majacaylkan suuradda aan jeclaha laisku dilhaya faqaala nabi wuxu uxubuka iyaaha jacaylka aad ayaa adhalaka اljana jannada ku geliyey bimacnaa janna ku kasbata inaad ku gasho sabab bay kuu noqotay jacaylkaas sabab kuu noqday xadiidku waa min xadiid anas buu ku yimaadaa wadaadkii qodqodka badnaaye daara qudna wuu cileeya xadiidka aad buu u cileeyaa isagu mujaladka labiyo tobnaad cilalkiisa sabxada soddon iyo toddoba a laga fiirsho ibn cadiy fi lkaamil asna ku cileeyaa oo waxay leeyihiin labadaa wadaad waxay leeyihiin xadiidku wuxuu ka yimaadaa min xadiidi cubaydillaahi ibn cumar alcumari buu ku yimaadaa an aabit ibn aslam abunani an anas bni maalikin sidaasuu ku yimaadaa waxay dhn cubaydlahi biy kabadhibcaan weeye aabitna waa ardayda anasee khaaska ah, iyadoo fooda lama gelin karo anasna warkiiba daa laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay de cubaydilah xadiidka waxaa ka qaatay ninkii lo odhan jiray cabdilcasiis ibn maxamed darawardi waxaadiiu xadiiu cabdilcasiis adarawardi can cubaydillaahi اlcumari waa munkaru cinda الnasaai wagayrihi ninku waa nin saduuqa ama iqaa ubayd cabdilcasiis ibn moxamed adarawardi laakiin waxaa lagu dhegan yahay oo laska lalaadshay riwaayadiisa can cubaydillahi اlcumari keliya xadiidkana waxay dhaheen waa min xadiiثi adarawardi can cubaydillaahi can haabitin can anasin can rasuuli اllah halkaasay wadaadda ku dhegeen waxaa laga yidhi waa la mutaabaceeyey wadaadka cubaydilaahi ah oo mubaarak bnu fadaala can haabit bni aslam baa jira waxaa jira sheek bn cabdillahi alqaadi can haabit bni aslam cubaydilaahi ku intaas marka lasu geeyo xadiidku inuu sugan yahay baa muuqanaysa cabdilcasiisna uu xifdiyey xataa haddana cabdilcasiis isla tuuro cubaydilaahi riwaayadoodii bannaanka geyno waxaa nagu filan mubaarak ibnu fadaala can haabit wshariik bn cabdilaahi naqaci اlqaadi can haabit an eh, an anas bni maalik labadaasoo labadaba aan xifdi badnayn hadii laisku biiriyo xadiidku waa xasan sidaas waad moodaa laakiin daara qudna asagu sidaasuu maray intaa waxaa dheer oo munaasab ah xadiidku munaasabadiisa iima caddo in la baraarujiyo loo baahan yahay xadiidka munaasabadiisa oo meeshuu oga qalmo sifatu salaati nebiy iima caddo waxaa laga warramay saxaabi qaabkaa u tukan jiray kadibna gartiisa nabiga loo geeyey nabigu garti naqay garti asaga la siiyey la yidhi jacaylkaad suuratulqulwalla jeceshahay baad ku janno gashay ma hayno nabigaa ku tukan jiray ma hayn nabigaa asagu sidaa yeeli jiray marka munaasabada uu xadiidku la leeyahay kitaabu sifati salaati الnabiy min atakbiiri ila tasliimi kaannaka taraha anugu iima muuqato haddaan loo soconin godkii aan geli jiray muxuu ahaa godkii nabigu wuxuu ummaddu u ammaano kama tago wuxuu ummadda amrana ma daayo wالnabiyu idaa amara bishayin lam yatruk haddii nabigu inoo sheegay jacaylka suuraة اlkhlaas la jecel yahay saana loogu tukado in lagu janno gelahayo nabigu ma daynhayaa wey khayrka isagaa naga jecla anaa ilaahay idinku dhow oo ilaahay idinku cabsi badan oo xuduuddiisa iyo xaqiisa idinku ilaalin og buu nabig sal slam dhabmatay halkaa inuu sheekhu u jeedo oo meeshaa u milicsanya waa dhici karta laakiin wax kale aniga ima caddo walcilmu cinda allah maxaa idiin muuqda idinku ya taqriirku nabigu xadiid buu noqon hayaa weli maydan fahmin baan u malay xadii buu saa ku noqon saxaabi baa sameeyey nabigaa loo sheegay wuu ogolaaday saasuu ku yahay xadiku sooma waa wix nabi maxamed loo tiiriyo min qowlin aw ficlin aw taqriin aw ama wasfin saasuu xadiid ku yahay laakiin waxaa ka hadlaya ku tukadkii nabigu uu ku tukan jiray meeshaa ku caya mise kuma caddo sida idiin muuqataan rabaa inaad sheegtaan waa tahay waa tahay hmm. waa tahay waa tahay waa tahay nabigu in la daa'imo ogolaaday haye waad soo noqota haddee waad soo noqota haddee waxaan weli raadinaya nabigaa ku tukan jiraan rabaa may tii si qaabkuu nabi maxamed u tukan jiray baan wadaadku ku bari bu ku yidhi wadaadow laga bilaabo xidhashada ilaa aad ka baxdo qulwaluu nabigu joogtayn jiray oo raacinteeda suurad walba meesha miyaan ku haynaa ishkaalka miyaad fahamtay sheekh irshaad mise weli far baa kuu taagan waa ka socda almuhim marxaba sheekh a si fiican waa tahay wuu laazimay qulwalo la joogtayey baan meesha haynaa nebi maxamed oo qulwalo joogtayey wadaaddo ma haysaan warka iga daaye asagu inuu sameeyey baan rabaa صifaةu salaaةi الnabiyi min الtakbiiri ilى الtasliimi kaannaka taraha ilkihi runba waa la caddeeyaa baa layidhi ma caddo munaasabada xadiidka uu la leeyahay sifatu salaati nebiy haddaanan la gelin baan ku uhi godka aan geli jiray godki ma diideen god kala keena warku waa kooban yahay cabbaas haye iyo qraarkan uu saxaabiga u qariray inuu ragcadii soo celiyo suurada dhowrka laba ragcaad ka badan uu soo celiyo iqraarka wuxuu kamid yahay sisadii nabi sala allah waad fiican tahay weli laakiin ishkaalka waa baaqi qawlkii aanu kuu daayay nabi maxamed oo qulwal la joogteeyey ma haysa oo akhriyey iga daa falka falka iga daa nabigu ma akhriyo qawlan wuu laazimo wuu joogtay maxaa lagu qoonsaya saxaabiga nabigu qulwalayn lagu tukada ma diidin saxaabana ma aysan diidin wadaadkuna ma diidana la haystay ee ansaariga ah maxaa la qoonsaday qulwalla suurad walba raacahay intaan baan ujeeda anugu haa inuu iqraar xadii yahay oo qowlku xadii yahay oo ficilku xadii yahay oo xataa nabiga tilmaamiisa xadii yihiin oo xasaan ma diidano yaan meel aanan u socon lay dhigin ah. waxaa idinka rabaa nabigu wuu sameeyey hadduuse aad dhahdeen nabiga iska daaya wuu idin amray laba gun baa idin fiican idin ban inaadna nabigaana amrin maadaama ninkuna waxaa ku jirta macno ah wa ninkanba uu ku janna galee idinkuna sameeya waad waad roonanaysaan iyo nabigaa ku dhaqaaqay waad roonanaysaan laakiin taqriir iyo hawlaha dad ku wareegaysataan waad fashilantihin casarka iga mashquulinina xilli kale berri u qaata berri dib u noqo hasha waa dhammaatay haye waxa weye nabigu alayh salaam arrintan la sameeyey inuu taqriiriyo taqriirka nabiguna si cabaas bisheeg ciwaanka maxaa ku qoran ruxsanqalaf halkan maxaa ku dhigan halkan maxaa ku dhigan sifatu salaati nebiy ma ku qoran tahay kuma qoran sifatu qaabkii nabigu u tukan jiraa lagu yidhi qaabkuu in loo tukada ma aha io kaadiya qaabkuu nabigu u tukan jiray min aلtakbiiri ila tasliimi kaanaka taraaha kaannaka taraaha miyaan maqalaa mise waan aragnaa waxa laga le waa maa waxa la arka ma qowl baa mise horta asalku waa sidaa sheekhu inuuna baro qaabkuu nabigu u tukan jiray qowlan wa ficlan kitaabku saasuu u yahay aqwaal uu soo dhexgeliyey oo munaasabada uu leeyahay baabku ay caddahay ama daahir tahayna way jireen kan way libidhsan tahay godka a idiin sheega inaad yeeshaan mooyee wax soconhaya meji inaad dhahdaan saxaabigan buu u ammaanay lusuumka taa macnaheedu waxaa weeye ninkii kayrkii loo xiro aduguna soo qoysee war saxaabi baa yeel idinkuna yeela inaad dhahdaan weyna amray waa idinka garan karaa inaad tidhaahdaan nebi maxamed hawshuu ammaanay lagu janno gala asaguuba dayn maayo asagaa khayrkan ka jeclaa waa waraan fahmi karo laakiin labadaa waxaan ka hay waad ugu weerarinaysaa ma tahay mise maa haye wadaad mhm. Ah, mhm. saddex suuradood saddex wadaadka arinaya faatixo iyo qulwale iyo suurad kale waan soo marray kuwaas sheekuu soo dhameeyey axaadiid cadad buu taa u keenay cabdirashadaye haye فيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بما ينفس إليه نفس وحي معنى هذه شعارات سورة تسبيع الحديث وكذا وصيتها شهر والاستغفار منه ولا taas waa jawaas صifaةu salaaة النabiy taa waan akriy taa waan akriyo waa akriy laakiin صifaةu salaaة الnabiyi munaasib oo ma aha ma banaanta mise ma bana waa masalo kale jamcuhu salى اllahu عalيه ali wasalam bayna الnadaa'iri wa gayriha fi الragcati xoogow in la fikiro oo maskaxda la wareejiyo o dhah lasdaba dhiga si wax kugu soo baxan waa loo baahaya xerta lama hayste md mar baa jaaris la siiya haddii jaaris la siiya baashaa ku xidheeraanina waxyaroon cashirka wadi kara kaga soo noqo idinku lelisguur u qaata ku murma idinku wax idin muuqdana iisoo sheega jamcuhu sala allahu calayh waalih wasalam ururintu nabigu ururin jiray bayna anadaa'iri suuradaha isku shabaha jamcu nadiir suuradaha isku eg weeye iyo wa hayriha nadaa'irta suuradaan ahayn fi rakcati alwaaxida dhowr suuradood inuu hal ragc iskugu keeno wa kaana sal la alay waslam yaqrinu kii isku ladh u ahaa isku ladha bayn anadaa'ir suurada isshabaho xagga macnaha isku eg qiyaamo ka wada hadlahaya qisas ka hadlahaya xikmooyin wacdi wata ayb oo min almufasali subca khamiisaad ah suuradaha shabahe subca khamiisaada mufasal waa subc la kala baxshay ee lagu kala baxshay bisimka waa bisim badan yahay qur-aanku meeshuu ugu bisim badan yahay waxaa weeye waa subca khamiisaad soo baha suuradaha qur-aanka o dhan juska camaa ka badan baan u balay juzcanba suuradaha ku jir intay dhan yihin meeqa suurad baa ku jirta ya qur-aanka intiisa kalena soddon iyo toddoba qur-anka inta kale waa ma idan subax khamiisaad waa meesha ugu suura badan uguna bisin badan tubaa dhammayn bisin baa taagan tubaa dhammayn bisin baa taagan marka mufasal saasaa loogu bixiy waa la sheegay qoln m waxaa weeye caqaa'idkii baa lagu sharxay caqaaidkii tawxiidki iyo qisaskii iyo iyaamihi aakharaa lagu faahfaashay bay wadaadana kudhiba ma laha fa kaana suban wuxuu yaqra'u kii akhriya suurata araxmaan yuu akhriyi jiray iyo wanajmi suurat najmi araxmaan buu isku qaban jiray fii ragcatin hal ragco wa iqtarabat yuu akhriyi jiray iyo walxaaqa iqtarabat saacatu wanshaqa alqamar wey maaha tii kore ambiya iyo alxaaqu isku qaban fii ragca way isshabahaan isku macnay ka hadlaan watuuri iyo wadaariyaat buu isku qaban jiray fii ragcatin waidaa waqacat alwaaqica wanuun wاlqalm buu isku qaban jiray fii ragcatin wasa'ala saa'ilu macaarij iyo wاnaazicaati buu isku qaban jiray fii ragca waweylu lilmutafifiin wacabasa fii ragca wاlmudaثir wاlmuzammil fii ragca وhal atacى الإnsaan وlaa أqsim bhada الbalد bywم القiyamة cafوا fii ragcة وcama yatasaءaluun wاlmursalaat fii ragcة wاdukhaan walkitaabgaab suuradda u taqanin wey wuxuu qaban jiray washamsi idaa kuwirad ida shamsu kuwirad cafwan labadaa takwiir iyo dukaan buu isa saarahaya waa isku macno dhow yihiin fii ragca qaabkaasi waxaa u ururiyay abu eh, ibnu mascuud cabdullahi mascuud baa inoo sheegay qaabkaasuu nabigu iskugu qaban jiray hada waa min taaliifi ibni mascuudin alhudali siduu abu daud sheegay fii sunanihi idan qaabkaasuu nabigu iskugu toganaya mararna suuradaha aan isku macnahayn bu isku qaban jireen mararka qaarkood acraaf iyo annisa iyo alcimre iyo baqara hadda nabigu israaciyey waa laba kale baab acraaf baab goonay ka hadashaa oon baqara iyo nisa shuqlaysan ku lahayn tahi alcimraan iyo acraafna wax yar bay iska shabahaan meela aan badnayn acraaf waa baab goona iyaduna marka wa kaana axyaana xadiku xadiis ugunaad garanaysaa wa kaana axyaana mararka qaarkood wuxuu ahaa yajmacu nabigu kii kulmiya isku keena bayna asuwari suurada dhexdood oo min asabci iwaali toddobada dhaadheer ka tirsan asabci iwaal toddobada dhaadheer waa xadiidkii ibni cabaas toddobadaas suuradood ninka xifdiya barta fiqigooda waa caalim u dhihi jiray iyo aali cimraan iyo nisa iyo maaide iyo mxuu ahaayey tawbe iyo tawbe iyo anfaal meeqa wey baqara aali cimraan niso maa'ido afar labadaa ku dar lix mise waa shan lix hal suurad baa lagu dar macraaf mise waa ancaam inay ancaamtaan u malaynaya toddobadaasaa yaa axkaamtu qur-aanka badanka ay ku jirtaa wax yar baa ka maqan oo loogu imanayo juska juska qasam cala dhexdii loogu imanayo qur-aanka axkaamtiisa fiqigaa suuradaasa ugu badan kalbaqarati suuraة الbaqara والnisa وaali cimraan fii rakcati waaxida min salaaة اleil hal ragcadoo salaatuleilka ayuu gelin jiray marka qaarkood kamaa sayid sida iman doonta wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiray suubanuhu afضal الصalaati salaad midda u dheer waxaa weeye u fadli badan cafwan u khayr badan طuulu الqiyaami istaaga dheer istaag layska taagan yahay waa istaag la gelinhayo qur'aan la gelin xadiiثu jaabir baana sidaa ku yimid hoostuuna sheekhu ku sheegay wuxuuna ku yidhi muslim iyo daxaawi baa wariya lafdiga inoo dhigan waa lafdiga daxaawi ee lafdiga muslim ma aha lafdiga muslim waa afضal الsalaati طuul اlqunuut طuul اlqunuut weeye lafdiga muslim lafdiga waa kii طaxaawi abu jacfar aلطaxaawi wa kaana wuxuu subanuha idaa qara'a markuu akhriyo alaysa dalika biqaadirin calى an yuxya اlmowta ilaahay miyuusan ahayn alaysa dalika biqaadir allaha sameeyey waxaa la soo sheegay ama abuuray ama awoodaale miyuusan karaynin dadkii dhintay inuu soo nooleeyo qaala wuxuu odhan jiray aayaddaas garanaysaan haddee suurat اqiyaama eh, ama laa uqsim bywm اlqiyama u taqaanaan wuxuu markuu dhammeeyey wuxuu raacin jiray subxaanaka fabala allowna zanaantade ha alla magane waad awoodaa dadkii dhinta inaad soo noolayso allaha awoodaale wuu awoodaa waxaad ka nasahan ceebta iyo waxsheegga ay gaala yidhaahdeen dadkii la dhintay laba soo nool waa ceeb iyo nuqsaan allihii horaan kaa abuuray min cadam adoon jirin seesan kuusoo noolayn karin ayib waidaa qara'a markuu akhriya sabix isma rabbika alaclaa qaala nabig wuxuu hi subxaana rabbiy alaclaa buu odhan jiray ila waa amar baa meesha ku jire sabix weyne oo nazah oo huf ismi rabbika alaclaa amarkuu nabigu qaadanaya subxaana rabbiy alaclaa waxaa hufanoo ceeb ka hufan rabbiga iga sareeya siyaaqa sheekhu iskugu qabtay hal xadii baad moodaa inuu ka dhigay ilaa baraaruji waa munaasab hal xadii ma ah waa laba xadiioo kala duwan laba xadiioo kala duwan wey midka hore waa min xadiidka hore ee wakaana idaa qara'a alaysa dalika biqaadirin calى an yuxya اlmowta qaala subxaanaka fabala waa min xadiii muusa ibn abi caaishato taabici ah weeye ninkaasaa wariya abu daauud baana soo saaraya hayrkii wuuna irsaaliyaa asagoo saxaaba wax kama wariyo cam ibn xuraydkoo arkay ama la kulmay waa la sheegaa laakiin xufaadu waxay lam yarwi can axadi min asaxaaba sawaun laqiya camr ibn xurayd aw lam yalqa la kala qaadi maayo marka nin irsaal badanna wuu ahaa xadiidka dambe ee waidaa qara'a sabix isma rabbika laclaa ilaa aakhirihina waa min xadiii ibn cabaas min xadii ibni cabaas wey laba xadiioo marka kala duwan yuu sheekhu isku daba qabtay isagoo wa fii xadiiin aakhara iyo wa fii lafd midna aan dhihin wa fii riwaaya wuxuuna u kaxeeyey ka xadiiin waaxidin inuu yahay waana in la baraajiyo munaasib wey wabittaali alimaamu tirmidi wuu daciifiya xadiidka nawowina asaguuba ku dhaxayba sharxulmuhadabku ku daciifiyey الtibyaan fii aadaabi xamalaة الqur'an buu ku daciifiyey alkhulaasa fii axad اaxkaam buu ku daciifiyey laakiin xaafid bn xajar ramat ullahi tacaala calayhi difaac aad u fiican oo nawowi wadaadu kalstoo xadiidka ka hadlay uu meel saaray buu leeyahay baxdi toban bog ah yuu ku gabagabeeyey kitaabkiisa nataaj alafkaar fii takhriiji axaadiid aladkaar mujalladka koobaad cafwan labaad mujalladka labaad afartan iyo ko ilaa konton iyo ko halla muraajaciyo xadiid badan baa ku timid xadiid abu hurayra ibnu cabaas bara ibnu caazib jaabir saxaabi magaciisa aan la sheegin mursal can bacd taabiciin mawquuf calaa bacd saxaaba intaasoo dhan buu isu keenay saniidoodu ka hadlay wuxuu leeya xadiidku marka sidaa uu yahay in la daciifiyo degdeg baa ku jira axaadiistu inta soomaalia way taqaanaan way dhihi jireen caamadeenu ilaa aminkan waa xifdadah warkaa way yaqaanaan tanaysan aqoonin laakiin subxaana rabbi alaclaana ma yaqaanaan sabixismo warkeeda ma hayaan laakiin alaysa dalika biqaadirin calaa yuxyi lmowta marka la yidhaahdo bala bay dhahayaan caamadu waan soo gaaraanoyo sidaa yidhahd laakiin wahaabiyada ka dhigtaan u malaynaya ma garanhayo ee waxaa axaadiista kale ay ku dareen watiin ayib waay alaysa mxuuaha alaysa allahu biaxkami اlxaakimiin waxay ku dareen wاlmursalaat fabiأyi xadiiثi bacdahu yu'minuun aamantu biاllaahi wbima anzaluu nabig ku dari jira fabiأyi xadiiثi bacdahu yuminuun waa hawl culuse moogta aamantu biاllah wbima anzl alaysa allahu biaxkam اlxaakimiin balaa waana cala dalika min الshaahidiin soomaalidu way yaqaaniin idinkaa ka dhigay u daaya way fiican tahay faahfaahintan halkaa ka fiiriya ayib calى aqali taqdiir afartaba saxaabaa ku dhaqmi jirta hadduu xadiidku marfuuca hataa aad naga dhigtaan saxaaba meelgeedan leenahay oo uu ka sugan yahay afartuba marka waxaa weeyaan meel walboo noocaas oo kale ah waxaa kaaga filan xadiidka xudayfa ibn mascuud nabigu hadduu quraanka aanka oo uu soo gaaro meel tasbiix ka hadlaysa iyo nasiid rabbiga ila nasaho sabaxa meel cadaab lagu sheegay ilahay buu ka magangeli jiray meel naxariisii janna lagaga hadlay ilahay buu weydiisan jiray meel istikfaar lagu jeeday yastakfir quraanka aanku qur-aan ad la socotood fahmayso oo howluhu baraarujinhaya aad ku danqanaysa la inuu yahay laakiin dareeri oo igu suu dhammaadka iyo ayad reebka hawshu ma aha jawaaز الاkhtiصaari calى الfaatixa wadaadda mucaasiriina intaas nawowi sheegay bay xadiidka ku daciifeen oo ku galeen baxiga xaafid bn xajarna way ka ilduufeen hadday akrin lahayn waxaan u malay inaysan ka murmin qadiyadda ayada jawaaز الاkhtiصaari calى الfaatixa faataxa in lagu gaabsan karo oo salaadaha markaad tukanayso qur-aanka aad ku tukan bes aad faataxa ka dhigi karto oo suurad kale in la raaciya aysan waajib ahayn muqadimada baabka intaynan guda gelin hoosta khilaafka fuqahada jumhuuru ahlicilmi sida baabka ku qoran bay u badan yihiin ama fasalku uu sheegay waxaa bannaan in lagu gaabsado faataxa keligeed wa haadaa madhabu jumhuur ahlicilmi laakiin saxaabo iyo fuqaha kalaa waxay qabaan faataxa in suurad la raacsho mooyeen ma soconayso hawshu waa waajib in faataxo suurad la raacyo yidhaahdeen waxaa ku tegey amiiru اlmuminiin cumar bn khaaab wabnihi ama wabnuhu cabdullahi bni cumar wa caliy bn abi aalib wa cuثmaan bn abilcaas saxaabo waxayn haynaa afartaa wadaad waxay dhihi jireen suurad in la raaciyo faatixada waa waajib wadaadaha intoo kale waxay leeyiin waa sunno waana laga tegi karaa bacdu اlmaalikiya ra'yigaa qaba inay suuraddu waajib tahay faatixa in la raacsho waa riwaaya can imaam axmed warajaxahu shawkaniyu fi nayl اawطaar wa bihi qaala muqbil ibn hadi اlwaadici raximah اllahu tacaala sidaas bay wadaadaha ku tageen waxayna daliishadaan xadiidkii musii salaatihi ee ahaa markaad salaadda u istaagto ninkii maxaa lagu yidhi fasalli fainaka lam tusalli maxaa loo sheegay ninkaa waxay salaadda ku asixi lahayd maxaa la yidhi faata akhri wamaa tayasara macaka min alqur'aan waxaa ka daran xadiidka abi saciid اlkhudriy amarana الnabiyu salى اllahu عalيه alي wasalam an naqra'a bifaatixati اlkitaabi وma تayaسara وفi الbaabi أxaadiiث وaaaثاar idan inahaasay ku dhegeen wadaadaha warkood war sahlan ma ah laakiin صaxaabo kale agga fadhida xadidka abi hurayra muslimiin buu tujiyey marka salaada ka baxay wuxuu hi wixii nabiguna maqashin jiray waa idin maqashinay wuxuu siraystay waan siraysanay faataxa ninkii suurad ku dara fahuwa afdalu ninkii ka taga faataxa base ku daystoon suurad ku darina faqad أجزaأad canه wa ka daba hadlana waa la waaye saxaaba badan baa sidaas jumhuuru saxaaba wa taabiciin sidaad qabteen weeye wadaadaha warkooda inaad maqashaanna waa muhiim ilan kitaabku salaad buu ku saabsan yahay salaada waa iska wadato adugu iska toxsan ma ahee waa inaad ogaato salaadda warka ku jira iyo ninba wuxuu ka qabo hadday la yidhi waa waajib lagama tegi karo niman naydhen waa laga tegi kara maxaa kuu roon intaad kari karto faatixa suura daba dhig say salaadaad u noqoto muran la'aan waa tahay wa kaana mucaadu wuxuu ahaa mucaad ibnu jabal radi allahu tacaala canhu yusalii kii tukada maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam alcishaa alaakhirata cishaha dambeeye een maqhribka ahayn uma yarjicu waa soo laaban jiray oo reer bani salimiya xaafadu deganaa masjid ku yaallo imaamka ah buu ku soo noqon jiray fa yusallii biasxaabihi xaafadiisiibuu tujin jiray wey saxiibadii fa rajaca asaguna wuu daahay oo xooguu soo yar hasaaway kadibna xilli seexadba lagu dhow yahay yuu masaajidka yimid idan wuu tujiyey fasallaa bihim waa tujiyey wa sallaa fatan min qowmihi nin dhallinyaro tulkii ka tirsan reer bani salim nin ka tirsanba oo sulaym la odhan jiray nin sulaym la ohan jiray saxaabiga ku shahiiday uxud uxud buu ku shahiiday oo min bani salima reer bani salima ah ayaa yaa tukaday asagoon la tukaday yuqaalu lahu sulaymun la yidhaahdo falamaa aala cala alfataa falamaa طaala mucaadun qiraa'ata wey aaalay ka dhigan tahay ama falamaa طaala اlamru cala alfataa arrintii markay ku dheeraatay mucaad idan nin fahmaysan weye salaadii buu galay qiraa'adii qur-aankii buu dheereeyey falamaa طaala cala alfata insarafa waa ka baxay wuu goostay wey niyat اlqaطci baa loo baahan yahay shaaficiya ku leeyihin waxba lama baan waad ka dhaqaaqi kartaa maxaa niyat اlqaطca markaan dhaqaaqa go-aansaday baa waa niyeystay mogta niyad in wax kale laga dhigo markaa arti imaamku wuxuu wada inaan la socon karin xanuunna ku hayo soo go-aansa mise inaad ka dhaqaaqdo niyeysa tayba niyo kale lama baahno bade niyo kale lama baahno insarafa waa ka baxay salaadii buu ka gadoomay fa sallaa wuxuu ku tukaday fii naaxiyati اlmasjidi masjidka dacashiisa gees buu iskaga tukaday wa kharaja waana baxay wa akhada wuxuu dhab yidhi bikhutaami baciirihi ritigiisa hogaankiisa riti baa meesha noogu xidhnaa baa laga yaaba nin maantao dhan beer soo shubhayey beer soo waraabinhayay oo kala duwahayay oo geed qacdahayay oo qashinka ururinhayay ama soo goynhaya oo rafaadsan oo yidhi alxajara bicusfuurayn hal dhagaxaa laba shimbirood ku dilatid hawsha adduunyana waad soo qabsatay ceshina bal aad ku tukatid yuu macaad kala tuuray macaad baa ka kala tuuray wainalaqa waana iska dhaqaaqay wadaadkii falamaa sallaa mucaadu mucaad markuu tukaday ذكر ذلك lahu arrinkii baa loo sheegay cali mucaado nin baa adoo taagan oo qur-aanka dildillinhaya iska dhaqaaqay nin jamaaca ka dhaqaaqayna xilliga saxaabada far baa ku godnayd mutaham munaafiq bal ninka ka hadhay tuhmi jireen ayb fa qaala wuxuu yidhi mucaad ina haada bihi la nifaaqun ninkaas waxa bihi la nifaaqu nifaaq bay ku tahay falku sameeye falkan uu sameeye nifaaqnimay ku tahay riwaayo kale wuuba caddeeye munaafiq weeye buu idhi laubiranna rasuul allah rasuulka u sheegahayaa buu biladii sanaca wuxuu ku dhaqaaqay oo kuma sameeyey wadda xun buu noo jideeyey waan u sheegahayaa buu wiilkii loo sheegay hawshi beerta soo waraabsaday ama ritiga watay ana anuguna u laubirana rasuul lahi biladi sanac walle anuguna nabi maxamed falku wuxuu nagu dhigay mucaad baan u sheeghayaa mucaad baa nagu qur-aanka nagu baranhayaa bui balaayadu nagu dhiga isna waa haystaa wadaadda waxaa jira ma ogtahay mucaad qur-aanka waa xifsanaa weliba min axfad الnaasi buu ahaa laakiin niman waxaa jira qur-aanka nagu muraajacaysanaya oon ku baabaanay mararka qaarkood hawlaha la joojiyo qur-aanka aad dadka salaadaha lagu tujinaya waajibkaan ka hadlaayaa in yaroo koobanoo si fiican u xifsantahay ka dhig haddii kale waleel iyo waduxaa baana yaqaana iyo arayta aladii baan isku fiicanna waxbaana aafaynina ayb waan u sheegahayaa bui muxmana muslimiinta in loo fudiya salaadaan u jeedaa muhiimaddu maa inaan qur-aanka qaybna quursanaya qaybnaan ogala faqadow calaa rasuuli illaahi faqada yaa baa ku fiicnayn lahayd ilan laba saxaabi baa ishayshay rag baa isma hayaani dhibba ma laha waxay ka dhigan tahay middaas nin walba xertiisi baa la socota wey <laughs> laba wadaad baa isaya soo maa nabigaa loo xukuntaba haya keligood ma socdaane warku waa ballaadhan yahay wey faqadaw calaa rasul rasulka ilah bay ku soo kalleheen faahbarahum mucaadun mucaad baa nabiga u sheegay biladii sanaca alfataa ninka dhallinyarada wuxuu sameeyey oo salaadgoosiga ah faqaala alfataa wuxuu yaa rasul rasuulka ilaahayow yutiilu lmukta cindaka waa la weydiiyey gartiba nabigu qaadaya hawshii nabiyu llaahi daawud ma aha hawsha marka gartibaa maxaad haysaa baa lay nabi wuxuu yihi yutiilu lmukta nagaashuu dheereeyaa cindaka adiga agtaada nabi allow waad xadiis oo diin baad sheegta micadu kugu soo daahaa salaada jamcisho kula soo tukan axaadiista sheegaya hasaawuhu qayb ka soo qaadan kadibna xilli dambe saamin leyl ah yuuba soo dhaqaaqahaya yuiilu wuu dheereeya almugta nagaashaa cindaka uma yarjicu wuu soo laaban fa yuiilu calayna qur-aanku nagu dheerayn buui saa waan xamili waay waanan daallanaa riwaaya kale wuu beer baan ka yimid rtibaa meel igu xidhnaa waan degdegahayey marka naftaadu ay qabatay bu iska dhaqaaq nabi allow munaafuna mihi weligiina ma agmarin bu macaad iga qabo iga gardaran yahay nabigu macaad bu isku roy garti baa caddaatay macaad laga inuu garar daran yahay baa caddaatay dulanku inuu macaad wadaa caddaatay baashu ma aha muxuu ahaayey ragga foodda u kala qaaday sidii reewaamaha reewaamaha waxaa laga sheegaa markii laba nin isqabtay reer afmadow iyo reer qooqaana iyo ilaa dadkan waamada degoo dhan waxaa laga sheegay kismaayo iyo agaarkeeda uun wixii un kenya ka rogan adugu waxba yaa hadda laysqabsanide eedo badan baa isoo gaadhay waxaa waxay marka laba ruuxoo is haysata ree ree joorayga xataa ree ijaariya warkaa iyago waa laga sheegay marka laba ruuxoo is haysato oo isku dhiban la arko waxaa la dhihi ragga fooda u kala qaada la kala xukumi mahayo kanaa la dhegaysan waa la dhegaysan alala warkaad waa quruxsanya aduguna adna waa quruxsanya ragga hadda wa isdilahay intaysa istooreeyinun muddaha laka dhexgalo maalmaha laka yar shalshaliye kuleeyihiin war dadka in la kale xukumo wey oo le adaa gar daran adna waad saxan tahay iyo hebelow joog adaa idib darane marka haddaan la isqabanin maxaa soconhaya marka waxaa wey waay ay u yaqaana ragga fooda ha loo kala qaado fooda ha loo kala qaaday laakiin ha la kala xukumi oo maxaa dhacay haddii la kala xukumay dhn hadhow ninku xuqdad buu qaadi hadhow shaay iga goosanoo koobka shaay usulmaayo marka raggu kulli tol weeye hadda ragga waa in la kala dhaqaajiye reer galbeedku ayagu waxay yidhaahdaan waxaa tol loo yahay nin gardaran qabashadii iyo nin go'moon garashadii nin go'moonoo dhibban oo baahyo hayso ama hawlo ku taagan tahay islaana ka umushay biixida ka kala haaday in la garto wax loo qabto oon laga sugi intuu baryootamo ee masaajidda ka istaagaan lala sugay saasaa tol loo yahay iyo nin gardaran in la qabto wali waa gardaranta waryaa qawaaciddaas way fiican tahay reer ka fiican reewaamaha maxay kaloo sheegeen ya roonay ku dambayn roonay ku dambaynna ah, waa la sheegay warkaana waan maqlay waa la dhegaysan karta soonlaka ma roonay ku dambayn roonay ku dambayn maxay tahay ragga kala saati <laughs> warinbalaay haddii la kala roonaan ayagaa soo kala hadhi lahaa mar horeba geed iyo gar bay yimaadeen xugun bay rabaan salaamaad nabigu marka mucaad bu isku rogay faqaala wuxuu uhi afataanun anta yaa mucaad mucaadoo ma fidno wadaa tahay futnoole dadka ummada jamaacada iyo diinka necbaysiin miyaa tahay anta yaa mucaad mucaad dadku nabigu u jeclaa wey nin dhallinyaro ka jeclaa waa yar tahay isagoo yar buu diinta qaatay fuqada saxaabaduna ahaa waa kii u diray markuu saxaabadiisa saa u dhex qaaday culimmadoodii yuhuud u dirayy reer bani yaman fadhiyey asaga u ka dhigay aclamu saxaabati bilxalaali walxaraam inuu yahayna xadiid baa ku yimid in culummada muslimiintaoo dhan ba aakharo marka ilaahay loo tegay asaga uu ka horrayna xadiid baa ku yimid markuu nin sahlan ma aha isagoo sidaa ah markay baasho garo tagto garo allay taqaanaa la yidhaahdaa ma aha ninkaas jecesha u leexi lejifiyaan banaa hawsha maa sidii wadaadka laga sheegay la yidhi beerbaa lobaa beerka shawadaadu ka war muxuu yidhi baa layidhi ul dheer intii la qotumiyo ilaa sabullah iyo masigada laga buuxiyo ha la wado xalin sheekhu nin qof ku dhawa sheekhow lo'daadi baa ku jirta usha in la jiifiyo way bannaantahay oo sabullaha saa lagu warkana waa la sheegay warkana wadaadaha loo durxinaya warba leeyahay way badan tahay lajifyaro bannaan meelba meelo badan bay gashaa iska ilaaliya waqaala liree magaalku reewaamahay ku dhaqan yihiin ree magaalku ree reewaamahay ku dhaqan yihiin iyo roonay ku dambayn bay ku dhaqan yihiin dhaqankaasay leeyihin way adag tahay gar inay gooyaan oo la kala baxo aagata muxuu dhihi culamada u geeya marka iyagu rafaadaan oo ay kala cabsadaan culamada u geeya mar hore ma iska soo awilaan culmaa iskale hawshee yaa iyaga dira wa qaala lilfata wuxuu ku yidhi wiilkii rabaa inuu ogaado qaabku u tukado nabigu u fiirso hadda looma dirsanin suubanuhu sal lay slam marka dooda la fiiriyo inuu qodqodo uu dabagalo saxaabigii ansaariga ahaa ee reer bani salima qaabku u tukanaya laakiin maadaama salaadii ka dhaqaaqay mucaadna uu dacwo keenay mucaad markii garta laga xukumay la canaantay waxaa layidhi bal aduguna kaale qaabkay u tukataa ninka caalimka waa laga rabaa meeshuu dareen ku jiro inuu aayar dabagalo wax saxo ila salaad weeye wuxuu hi kayfa tasnacu anta ya bna akhi kayfa tasnacu anta adugu seed u tukataa ya bna akhi adeer walaalkay wiilkiisiio waa laqba tarjumo xarfi awe ah, lama baana adeer wey af soomaali adeer yaad u tahay ilmuhu walaalkaa dhalen soo ma haadi adeer weyahaadi aniga ha i laqbayn ha dhihin wiilku walaalka dhale wiilkiisiyo walaalkii wiilkiisiyo yani waa tarjumo xarfi ah macnuhu waa adeer wey adeer adugu seed u tukataa nin dhallinyara nabiguna waa waayeel idaa sallayta markaad tukanayso maxaad samaysaa qaala wuxuu idhi saxaabigaas wa hada bayt اlqasiid intuu sheekhu ka rabana waa intan muxuu soo baabaystay sheekhu jawaazu اlikhtisaari cala alfaatixa ku soo yidhi in faatixa base lagu tukan karo wuxuu yidhi aqra'u bifaatixati اlkitaab nabi maxamedow faatixan akhriyaa وأsأل اللaه الجaنة جannaa waan weydiistaa ilaahay jannaan ka tugaa on ka baryaa وأcuudu bihi min النaar naarna waa ilaahay ka magan galaa وإنii laa adri anigu ma ogibo ma aqaan maa dandanatuka hunuhunuda nab allo waay tahay adu waa tukataa wax badan baad akhdaa waa ku armanku daba taagana nab allow laakiin waxaad adu daldasho anu ma aqaan bu wa dandanata mucaad iyo mucaad wuxuu daldalanu garan maayaba dandanadu waa hadalka aadan maqlaynina xagganna kuu shanqarahaya ruuunooni baa la halka maxaa ka yeeli guri adoo dul maraa xamxamta maqliyo haddaad xamxam yahayna waa xamxam hadalkii danankiisa haddaad maqlayso oo xaggan aada fahmayn honooni baa la yidhahdaa hadduu kaa danaani baa la yidhahdaa hadduu yahayna danaani baa la marka wix baa kala duwan wa innii anugu laa adri ma garanhayo ma ogi maa dandanatuka waxay tahay nabi allow qur-aankaad akhriday iyo dikrigaada macnuhu intaasu shacbi ujeedaa iyo wa dandanata mucaad garan mahayo faqaala rasul lah wxu sl innii anugu wa mucaad iyo mucaad ibnu jabal xawla haatayni labadan aan ku dul wareegnaa buuri labadee in ilaahay janno la weydiisto naarna laga magan galo aw mase naxwa daa kan xaggiisaun baan ku dul wareegnaa kan xaggiisa waa maxay ilaahay in la magan galo naar laga magan jannana laga togo laga baryo idan waxaa u dhiman wiilkii waxaa u dhiman hawshii lagu tuumay ee munaafiqnimadii lagu dhajiyey buu ka garramahaya faqaala اfatى wuxuu hi wiilkii dhallinyarada aha walaakin nabi alla hase yeeshee sayaclamu mucaad mucaad wuxuu ogaan dooganaa idaa qadima alqowmu gaaladu markay yimaadaan gaaladu soo duushay la sheegay markay yimaadaan madiina dusheeda ayuu ogaan doonaa bukaanaga munaafiq ah waqad khubiruu waxaa loo sheegay oo soo gaadhay war xogta la keenay ka mid aha ana alcaduwa cadowgii gaaladaha qad atow inay yimaadeen inay soo dhow yihiin oo madiina duulaan lagu soo yahay baa warka la hayey xilliga hawshu dhacdee mucaadi isku dhaceen wadaadku col inuu soo socday ka war hayeen marka wuxuu hi markay colku yimaado yaa la ogaan bu ninka anaga munaafiq munaafiq maxaa lagu yaqaana inuusan jihaadin jihaadkana ka cararo marka inaan anigu munaafiq noqdo salaadda sidaan oga carar jihaadka oga iyo in aan noqdo nin duruuf haysatay oo mu'min oo mukhlisa maalinkaasay kala caddaanbu qaala wuxuu ihi saxaabigii faqadimuu gaaladiibaa cadowgibaa yimid fastashhada alfataa ninka dhallinyaradaabaa shiido waa dagaalamay waa shiiday riwaaya xadiidku uu leeyahay markii gaaladii la keenay mucaad buu raadsadayba intuu seeftiisi ka bixiyey wuxuuhi mucaadow ina keen waakii maantay sooran tahay o adigii haystay aan kala baxnay markii la tegey mucaad safki ragga dagaalamay baa safkii la tegey buu ihi mucaadow safka ka soo bax hore u soo bax inay horean tegaynaa ciidanka muslimiinta ha la joogin taqadam yaa mucaad fataqadama alfataa wa taahara mucaad bacuraayad ku timid ninka dhallinyarada hore u galay waa shiiday mucaadna asagu wuxuu ihi balaayo kugu dhacday meesha meesha aad gashay ma geli kara buuri muxuu idhi anas sacad bin mucaad muxuu yidhi sacad cubaadu ahaa sacad binu cubaaduna hamaan jecla misana mucaad buu ahaa maalinkii uxud wuxuu yidhi wuxuu anas nadar uu sameeyey aniguna ma xamili kara buur raggu mogta isku adeeg ma aha adoon munaafiq ahayn oo geesi ah geesigaa kala geesisan geesi caadi ah iyo geesi aashaauddirir ah iyo geesi tariiq baa la kala yidhahda af soomaaliga geesu tariiqu asagu ma kala dankama laha waxbaa dhacay waa ordi burku qaadan balay ha ka dhacdo kun ha noqoto meeshu meydku haddaa taado waa marqaamiba dhiigga markuu arku waa marqaami wuu waalanba kaa geesa tariiqba waa la qabta marka dagaalka la jooga waa la circiraa uma du'aafayn ninna waa nin firiya xaaladusay u socoto ciidan ma kula joogaa xaalad hulsay tahay rag ma haysataa meeshan meel lagu dagaalami kara ma tahay waa nin xaaladda qiimeeya ninkaasa ragga u fiican marka caskari lay ninkaasa ragga u fiican marka geesiga waxaa loo yaqaanaa geesi aashaaddirira kolba xaalad say kuu qabaataa loo tukadaa dagaalkuna su kuu qabtaa loo tukadaa awlaha dadka yaqaan hala weydo aniga waxaan xaraf baan laqbaystaa faqadimuu waa soo galeen fastashhada alfataa wiilkii baa shahiiday faqaala rasuululaahi sala allahu alayh wasalam nabiga garta weli kama hadhin hawsha haddaad bilowda waa inaad dhammaystira la rabaa bacda daalika limucaad wuxuu ku yidhi maa facala khasmii wa khasmuka maa facala muxuus muxuu ku beeqaamay khasmi ninka aniga ila doodayo gobonnimo wey nabigu asagaa is hormarsha u fiirsa hadda waa ninkaad is hayseen maxaa xaggee ku dambeeyey ma dhihin nabigu wuxuu rabaa inuu garta isku daro iyo ragga la haysto asagaana iska bilaabay ruux mugta waxbaa lagu laraa neefka marka la kaxaynayo neef baa lagu luqan qabtaa nin markaad maagan tahay nin baa lagu laraa aada og tahay inuusan kaa didaynin marka wuxuu idhi nabigu war ninkii aniga haysta adna ku haystee muxuu ku beeqaa maa facala muxuu samey khasmi ila doodahay iyo wa khasmiga kii kula garramahay qaala wuxu uhi yaa rasuul allah sadaqa allaha ilaahay buu u run sheegay wa kadabtu anna waa been sheegay bu sadaqa allaha wa kadabtu waad fuday shidi mayse anna waan been sheegay raganimaa la yidhahda garta ninkii qaata garta marka lagaa hela inaad qaadaato waa raganimo waana iimaan waxaaba ka daran asu ilaahay buu run u sheego waa shiiday anna been baan sheegay oo waa shiidi waaye maxaa caddaynay ustushida buuri daliilka uu daliisanaya in ninkaa uu runlow ahaa mucaadna uu khaldamo been sheegay wuxuu ihi wuu fashahaadatuhu tusadiquhu inuu saadiqiya run mumin mukhlis leeyahay aniguna aanan fiicnayn taas tamucaad waa tawaaduc dhib ma laha uu ijtihaaday waxba looma haysta wuu tawaaducay ayib laakiin meesha waxaa ku jira ninkii halgan ku shiide sidaa naftiisa u hura inay munaafinima ka dheer tahay ayib marka waa shahaado aad culus weeye maqhraati aad culus waxaa iga khuseeya xadiidka hadda maxalu shaahidkiisu oo ah inuu saxaabiga ku gaabsan jiray bifaatixati اlkitaab laba war baynu ka leenahay warka koobaad waxaa weeye xadiidkani waxaa la tafaruday wadaad la yidhaahdo yaxya bnu xabiib alxaariثi yaxya bnu xabiib alxaariثi can khaalid bn اxaari can khaalid bn xaariث can ibni cajlaan can cubayd اllaahi bni miqsam can jaabirin xadidku wa xadiiu jaabir abu daawud ibnu khusaymiya bayhaqi baa sidaa ku warasha ninka la tafaruday qaabka u sheegay in saxaabiga ansaariga oo faatixa basa akhriyi jiray ilaahna naar ka magangeli jiray jannana weydiisan jiray nin xifdi badan maaha waa nin saduuqa ah. yaxya bnu saciid alqataan baa xadiidka wariya can ibni cajlaana can cubaydillaahi bni miqsam can jaabirin walam yadkur xadiidka qaabkaa uma sheegin faatixa basaan ku gaabsadana ma dhihin waan akhriyana midna ma dhihin marka riwaay yaxya bn saciid baa ka xoog badan midda sheegtay taasi waa bushi meesha ka yimid waxaa kaloo meesha ku jira ishkaal kale xadiidka jaabir waxaa laga wariyaa min ariiqin aakhar oo usaamata bnu zayd can mucaadi bni cabdilaahi bni khubayb can jaab bni cabdilaah oo odhanhaya nabigu wuxuu yidhi wa kayfa sanacta xiina sallayta saxaabiyow markaad tukatay salaada goosatay seed u tukatay qaala qara'tu bifaatixati اlkitaabi wa suuratin iyo suurad baan akhriyey sheekhun wuxuu u daliishanayey in wadaadkaas sulamiga ee fataha uu ku gaabsaday faatixo xadiidku ariiq kale uu leeyahayna inuu faatax suura ku daray baa ku cad uma qacadtu watashahadu ila akhir اxadiid xadiidkaas marka riwaayadiisaas bazaar baa soo saara fii musnadihi wuxuuna ka yidhi haythami rijaal bazaar waa rijaal صaxiix khala mucaad ibn cabdilahi bni khubaybin wa iqatu walaa kalaama fiihi muxaqiqana wuxuu yidhi isnaaduhu صaxiix intaasi waa laba mulaaxadood mulaaxado saddexaad oo ku jirta falka uu sameeyey ansaariga sulamiga uu sameeyey waa min waqaa'i acyaan waxaana dhici karta wadaadkaasi yidhi laa adri maa dandanatuka walaa dandanatu mucaad inuusan aqooninba faatax wax ka badan marka xadiidku xujo ooma aha in faataxa keli lagu gaabsan karo saddexdaa mulaxadaa ku jirta kow waa min waqaa'i ilacyaan laba waxaa la tafaruday yaxya bnu xabiib alxaariti ruwaad kalena khilaaftay saddex xadiidku riwaayo uu leeyahay baaba sheegtay in saxaabiga uu ku daray faataxada uu suurad raacshay laakiin sheekh waxaa kaga filan lahayd axaadii kale hoostuna ku sheegay xadidka ibn cabaas hoosta ku sheegay baa kaga filan oo asagu hadda kor uu taxsiiniyey haddana uu daciifiyo waan ka noqo taxsiinkuu leeyahay xaafidna xajarna nataaju afkaarka mujaladka koobaad afar boqol labaatan iyo sideed uu ku taxsiininayo iyo xadiidka abureerana soo sheegnay iyo inuu madhab jumhuur saxaaba yahay ayib inahaasaa kaga filaan lahayd aljahru wاlsraaru fi الsalawaat waxaa kaloo ku intaan xadiidka ka tegin cinda ahli cilmi xadidkan ka qaataan iyo xadiidkii cumar iyo xaatim udhexeeyey iyo tii udhexaysay us bn xudayr iyo sacd bin cubaada iyo howlaha lamidka ah ruuxa muslimka ah hadduu ruux muslim faasiqnimo ku tuuro ama gaalnimo ama munaafiqnimo waxyaaba u muuqday darteed waxba looma haysto waa mujtahid mutaawil ah dhaqamo gaalaad ku aragtay dhaqan munaafiqnimo dhaqan faasiqnimo markaasa tiri munaafiq baa tahay faasiq baa tahay gaal baa tahay wax kuu muuqda darteed culammadu xadiidkan xadid kale waxay ka qaateen ninkaasi waa bal ajir baa laga siin hadday daacadnimo ka ahayd oo ninkan iska xuma aysan ka ahayn oo diin difaaciyo alla u dhowow iyo ninka munaafiqa warkiisa caddee oo gaalka sheeg oo faasiqa shaarka ka jexjexay ka ahayd oo hebel ku xume aysan ka ahayn ajri buu ka heli inuu ku dambaaba iska badaaye haddayse edabdarre iyo aflagaada ka tahay aan diina ku dhisnayn dembi baa looga qori inuu ku faasiq noqdona waa laga yaaba inuu asagoo ku manaafiq noqdona waa laga yaaba inuu asagoo ku gaaloobana waa laga yaaba aniga hawshaas soo tilmaamay inahaana wadaaduhu way ka qaataan baabuljahru wاlsraaru fi الsalawaati اlhamsi wagayriha aan intaa yartaa ku daro waa iska yartahay aljahru in qur-aanka kor loo qaaday iyo wاlsraaru in hoos loo dhigo fi الsalawaati اlhams salaadaha shanta iyo wagayriha salaadaha shanta kuwaan ka ahaynba ayb wa kaana salى اllahu عalيه ali waslm wuxuu ahaa yajharu biاlqira'ati qira'ada kii la jahra fii salaati الصubxi buu la jahri jiray kor buu u dhigi jiray wa fi ragcatayni labada ragcadoodna kor buu qur-aanka u qaadi jiray aluulayayni horeeya oo min almaqribi ka tirsan iyo wlcishaa cishaa cishaha labada hore iyo maqrib labada hore de salaada kor baa qur-aanka loo akhriya waa taqaanaan wayusiru wuu siraysan jiray biha qiraa'ada fi الظuhri wاlcasri duhurka iyo casarka ilaa iyagu afartu waa la siraystaa iyo wاثaaliثaةi min almaqrib ay fi الظuhri wاlcasri wاثaaliثaةi min almaqrib iyo ragcadda saddexaad ee maqribkana qiraa'ada wuu siraysan jiray iyo wاlukhrayayni labada u dambayso meel cishaa cishaa ka tirsan intaaba hoos buu dhigi jiray xadiid badan baana ku timid wa kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwii garta qiraaatahu nabigu inuu quraan akhriya inuu aaminsan yahay maxaad ku kala sooci jirteen fii ma yusiru bihi qur ama salaadaha uu qur-aanka siraysanayo biqiraabi lixyati garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa ruuxa ma garhka weyn markuu hadlahayo inuu dhaqdhaqaaqaya markuu hadlayo waa afkiisa arkayo garhkiisa dareemi oo kaasa biqiraabi lixyati garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa baraambarkiisa ku garan jiray inuu wax akhrinhayo xataa habaa siraystee wbiismaacihim maqashiintu nabigu maqashiin jiray iyaahum ayaga alaayata aayadda axyaa mararka qaarkood mararka qaarkood aayad baa kaa soo bada adoo hoos u akrinaya iyo hadal mar kor kaaga kacaya nabigu markaa ama ha u qasdo ama yuusan u qasdin marar badanna wuu qasdi jiray say u ogaadaan nabigu inuu quraan akhrinayo wa kaana yajharu biha qiraa'aduu la jahri jiro qur-aanka kor u qaadi jiray aayadan ku noqonaya fii salaati اljumucati wاlciidayni wاlistisqaa'i wاlkusuuf salaada jumcada labadeedaba walciidayn labada ciidood d ciidda carafiya ciidda muxuu ahaayey soonfureed iyo walistisqaa'i roobdoonka salaadiisa walkusufi dayaxmadoobaadka iyo qoraxda madoobaadka galabta intaa haynoo joogo wabilahi towfiiq